bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciina wabacd waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala eh, kitaabkan la yidhaahdo min atyab alminax fii cilmi lmusalax kitaabka waxaa alifay oo ka qayb qaatay eh, isugu tegay taaliifkiisa laba sheekh sheekh waa cabdilmuxsin ibnu xamad alcabaad sheekhaas waa sheekh ghaniyun can atacriif say culimmadu yidhaahdaan bimacnaa tacriif oma baahnaa shaygu hadduu yahay shay laiska garanayo yacni tacriif oma baahna wuxuu dhashay sheekhu kun saddex boqol saddex iyo kontonkii hijiriga ayuu dhashay ilaa yowmina haadana waa nool yahay sheekhu oo weli ma dhiman cilmiga wuxuu ka qaatay cilmo fara badan oo culimo waaweynah culimmadaas ay ka mid yihiin sheekha la yihahd maxamed ibn ibraahim al sheykh iyo sheekha macruufka cabdilcasiis ibnu baaz iyo sheekha la yihahdo maxamed alamiin ashanqiiti iyo sheekha la yidhaahdo cabdiraxmaan alafriiqi iyo sheekha la yidhaahdo cabdirasaaq alcafiifi oo culimmadiisa ragga ugu yani ugu muuqda weeyaan raggaasi acmaasha uu qabtay ama xilalka uu qabtay waxaa ka mid ah inuu noqday naa'ib ra'iis aljaamica alislaamiya xilligii uu ahaa sheekh la yidhaahdo cabdilcasiis ibnu baas jaamacadda ra'iiska ka ahaa jaamica alislaamiya bilmadiina isaguna wuxuu ahaa naa'ibkiisa markii dambena isagaaba ra'iis ka noqday oo ra'iisuuljaamica ah ayuu noqday wuxuu leeyahay sheekhu duruus fara badan iyo kutub fara badan ayuu leeyahay duruustiisa waxaa ka mid ah tasjiiluu duubay kutubta kutub sunan afarta sunan iyo saxiixaynka bukhaari wa muslim ayuu duubay oo duruus joogtaa wuxuu ku leeyahay almasjid annabawi almasjid annabawi ee wuxuu ku leeyahay markaa duruus mustamir ah kutubta xadiidkana wuu sharxay kutub gaar uu alifay baa jirta ayana fara badan kutubtaasi waxaa lagu soo aruuriyey yani kitaab kutubtaas yani majmuucatu mualafaat asheikh cabdimuxsin alcabaad baa la yidhaahdaa ilaa sideed majaladoo taqriiban meelahaas ayaa markaa lagu soo aruuriyey waa markaa nin caalima weeyaan oo cilmiga xadiidka gaar ahaan yacni baac dheer ku leh sheekha labaad oo wax ka alifa risaalada waxaa weye sheekh la yihahdo cabdilkariim muraad cabdilkariim muraad ibnu cali isaguna wuxuu ka mid ahaa mudarisiintii aljaamica alislaamiya ayuu ka mid ahaa kutubtiisu ma badna kutubta yani markaasi loo nisbeeyey ee uu qoray waxaa ka mid a ah kitaabkan oo uu la mushaarakeeyey cabdilmuxsin alcabaad waxaa kaloo ka mida ah kitaab layihaha tashiilu lmantiq tashiilu lmantiq yani mantiqi baa la fududaynayaa cilmiga mantiqa la yidhaahdo waxaa ka mid ah tarjama uu tarjamay qur'aanka oo luqa la yidhaahdo alluqa albaruhiya uu u tarjamay yani ku fasiray lianna qur'aanka luqaad fara badan baa lagu tarjamay oo luqa soomaaliya ay ka mid tahay marka qur-aanka macaanidiisa ayuu tarjamay sheekhaas oo luqadaas u tarjamay sheekhu waa dhintay raximah allahu tacaala kun afar boqol siddeed iyo labaatanka hijiriga ayuu dhintay oo waafaqsan labada kun iyo toddobadii hijriga ee miilaadiga labada kun iyo toddobadii miilaadiga ayuu dhintay waa labayo toban sano taqriiban ama koob toban sano taqriiban meelaha ka hor ayuu sheekhu dhintay raximahu llaahu wa raxima aljamiic wuxuu macruufkaha bay culimmadu yidhaahdeen yacni kutubta ibnu taymiya ayuu aad markaasi u xifidsanaa oo haddii la weydiiyo wax ku saabsan kutubtaasi wuxuu kuu sheegayaa masalada uu ka hadlo ibnu taymiya meesha ay kaga sugan tahay kutubtiisa yacni markaasi biljuz wa bisafxa wuxuu ku odhanayaa masalada ibnu taymiya wuxuu kaga hadlay juskaas iyo safxadaasuu kaga hadlay marka culamaau lmadiina ayuu ka mid ahaa sheikhu raximah allahu tacaala tarjamo fara badan markaasi lagama samaynin laakiin culimada casrigan ayuu markaa ka mid ahaa wuxuu waxay culamada sheekh yidhaahdeen raximahum ullah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala sayidi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waman tabicahu wahtadaa bihadyihi ila yowmi iddiin alxamdu mahad jinsiga mahad kaa'inun lilaah ilaah baa iskale oo ilaah bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamka yacni rabbigood ahaa caalamna waa maa siwa allaah wixii ilaahay ka soo haray ayaa caalam la yidhaahdaa wasalaatu amaan iyo wasalaamu salaam iyo nabadgelyo salaad iyo salaam ha ahaato calaa sayidi alambiyaai ambiyada sayidkooda waalmursaliina mursaliinta iyo kuwa la diray yacni sayidkooda yacni korkiisa ha ahaato xamdiguu ku bilaabay sheekhu waana da'biga culimmada yacni labada sheekh waxay ku bilaabeen xamdiga waana da'biga culimmada waxayna ku dayanayaan kitaabka qur'aanka ah waxaa laga bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xadiidka laakiin ku soo arooray yacni kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bixamdi illaahi fahuwa abtar waa xadiid asagu aan sugnayn weeyaan xadiidka macnaha sheegaya ma sugna ayib wsalaatu wasalaamu culimmadu waxay yidhahdeen in la israaciyo salaadda iyo salaamta ayaa fiican in la kala reebana waa makruuh oo salliga lagu kaaftoomo oo salaamta laga tago waa makruuh bay yidhaahdeen waayo qur-aanku ma kala reebin oo qur-aanku waxay ku soo aroortay iyagoo markaa wada socda ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala anabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka in la kala reebo oo yacni salliga lagu kaaftoomo waa makruuh bay yidhaahdeen saasaa marka laisku raacinayaa salaadda iyo salaamta salaaddu yacni markaasi salaatullaahi calaa nabiyihi waxa weeyaan hanaa'uhu calayhi fi lmala'i laclaa sida uu ku fasiray abulcaaliya alriyaaxi ama yacni salaadda alla uu ku sallinayo nebigiisa waa inuu ammaano oo filmala'i laclaa uu markaasi agtooda ka ammaano taas weeye salaaddu salaad iyo salaam ha ahaato calaa sayidi alambiyaai ambiyada sayidkooda nebigu asagaa sheega calayhi salaatu wasalaam inuu yahay nebi aadam carruurtiisa inuu sayid u yahay asagaa inoo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra nabi aadam carruurtiisa sayidkoodii baan ahay arrinkaasna faan igama ahan oo kuma faanayo waa martabo markaasi ilaahay uu siiyey ambiyaduna markaasi way kala fadli badan yihiin tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ayib marka waa sayidu alambiyaa wa sayidu lmursaliin mursaliinta ambiya waa jamcu nabiyin mursaliinna waa jamcu rasuul marka ambiyada iyo mursaliinta kuwa la diray iyo ambiyada dhammaantood yacnii sayidkooda korkiisa ha ahaato salaadaas iyo salaamtaasi nabiyina ay calaa nabiyina nabigeenna korkiisa ha ahaato salaadaas iyo salaamtaas muxamadin muxamed korkii ha ahaato oo asmaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa ka mid yahay muxamed magacyo fara badan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muxamed baa ka mida axmed baa ka mida almaaxi baa ka mida alxaashir baa ka mida alcaaqib baa ka mida magacyo fara badan ayaa markaasi u soo arooray ayib qur-aanka laakiin waxaa ku soo arooray axmed iyo muxamed labadaasaa ku soo aroortay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama annabiyiin wamubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu axmed wa calaa aalihi aal korkii ha ahaato salaadaas iyo salaamtaas aalkuna culimadu waxay yidhahdeen hadii la joogo maqaamu ducaa waxaa loo jeedaa cid alla ciddii nebi maxamed raacday diintiisa ayaa loo jeedaa ayib culimada qaar yidhi waxaa lagu gaaryeelayaa nebiga qaraabadiisa weliba kuwiisa kuwa mu'miniinta ah qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniintooda ayaa markaa loo jeedaa haddii markaasi laga dambaysiiyo saxaabadii iyo atbaac laga dambaysiiyo marka aalka wuxuu ku dhacayaa qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo muminiinta ah wa saxbihi waa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna waa la garanayaa yani saxaabi waxaa la yidhaahdaa cid kasta oo nebi maxamed la kulanta calayhi salaatu wasalaam man laqiya anabiya mumina bihi wabaata calaa dalik walow takhallalat alridda cala alqowl asaxiix yacni waxaa la yidhaahdaa cid nabi maxamed la kulanta calayhi salaatu wasalaam isagoo eh, markaa eh, rumaysan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaana ku dhintay ayaa la yidhaahdaa yani saxaabi waman tabicahu iyo ciddii nabi maxamed raacday calayhi salaatu wasalaam diintiisa raacday salaadaas iyo salaamtaasi korkooda ha ahaato wahtadaa ku hanuunay bihadyihi hadyigiisa iyo hanuunkiisa ku hanuunay ilaa yowmi iddiin ilaa ilaa yowmi aljazaa laga gaaro maalinta is-abaalmarinta oo yowmi alqiyaama ah yowm iddiin waa min asmaa'i yowmi alqiyaama ilaa maalinta laga gaarayo yacni dadkaasi salaad iyo salaam korkooda ha ahaato wa bacdu intaa kadib ay bacda yani markaa alxamda lah wاsalaatu wassalaam fahaadihi mudakiratun tani waa mudakiro mudakiradaasoo fii cilmi اlistilaaxi ku saabsan cilmiga mustalaxa mudakiradu yani waxaa loo isticmaalaa carabiga mucaasirka mudakira waa daftarun sagiirun yudawanu fiihi ma yuraadu istirjaacuhu waistixdaaruhu fi اldihni min umuuri aw acmaal aw mawaaciid sida markaa uu ku tacriifinayo mucjam alua alcarabiya almucaasira wuxuu leey mudakiro waxaa la yidhaahdaa waa buug yar wey dafdarun sagiir buug yar yudawanu fiihi lagu qoro maa yuraadu istixdaaruhu maa yuraadu istirjaacuhu wa fi dihni shayga aad doonaysa inaad xasuusato aadan ilaawin buugga yaroo lagu qorto yani kaasaa la yidhaahdaa min umuurin aw acmaalin aw mawaacid waa bugnodka ka la yidhaahdo kale weeyaan kaasa waxaa la yidhaahdaa mudakira ayib waxaa laga soo qaatay min dakara ayaa laga soo ishtiqaaqay ficilka dakara yudakir fahuwa mudakir markuu yahay mudakar fahuwa mudakir mudakira marka waa mudakir oo markaa la ta'niisiyey weeyaan marka mudakira waa mid wax xasuusinaysa weeyaan ama waa mudakiratun waa kitaab yar weeye mudakira waa kitaab yar oo fii cilmi listilaax ku saabsan cilmiga mustalaxa ayb mudakiradaasoo wifqa almanhaj yacnii manhajka waafaqsan manhajkii almuqarari fi lmachad athaanawi loo dejiyey manhajkii almuqarar loo dejiyey fi lmachad athaanawi macadka dugsiga sare attaabic liljaamica alislaamiya yacni macadkaasoo ataabic raacsan liljaamica alislaamiya aljaamica alislaamiya raacsan bilmadiina almunawara jaamacadda marka ku taalla bilmadiina almunawara yani magaalada madiina yani wuxuu waxay tilmaamayaan culimmadu inuu yahay yani kitaabkan ay qorayaan kitaab yar oo ku saabsan cilmiga musalaxa oo waafaqsan manhajka loo dejiyey macadkaas bimacnaa inuu kitaabkani noqdo kitaab lagu dhigo yacni macadkaas la socda jaamica islaamiya oo ardaygu intuusa jaamacadda gelin macadka marka hore uu soo dhiganayo macadka markuu ka soo baxo kadib buu jaamacadda usoo gudbaya marka macadka kutubta lagu dhigo oo muqararka u ah ayuu marka kitaabkani ka mid yahay sidaasay markaa culimmadu u dejiyeen inuu ka mid noqdo muqararaadka lagu dhigayo yani macadkaas waxay yidhahdeen labada sheekh istaqaynaaha bimacnaa akhadnaaha waxaanu ka soo qaadannay min kutubi a'immati hada ashan waxaan ka soo qaadannay mudakiradan min kutubi a'immati hada shani shanigan iyo fannigan oo fannu cilmi mustalax ah ee a'immada yani cilmigan kutubtoodaan ka soo qaadannay bimacnaa wax annagu aan iska ibtikaarannay maahan oo cudaysan nooga horraynin laakiin culimmadii fannigan wax ka qortay kutubtay qoreen baan ka soo qaadannay ayay labadu sheekh leeyihiin ayib waxay eh, labada sheekh yihahdeen raximahum ullah eh, mucarifiina xaalaan tacriifinayno fiiha ay fi lmudakira mudakirada waxaan ku tacriifinaynaa kula nawcin nooc kasta oo min anwaaci alxadiidi xadiidka noocyadiisa ka mid ah waxaan ku tacriifinaynaa biusluubin sahal qaab sahlan oo fudud wa cibaaratin waadixa iyo cibaaro ama weero waadixatin cad oo muuqda fa jaa'at way timid mudakiradii walxamdu lilaah ilaah baa mahad iska leh alxamdu lilaah mahadoo dhan allay u sugnaataye way timid mushtamilatan xaalay koobsatay calaa muhimmaati alfanni fannigan muhimmaadkiisii muhiimkii fannigan ayay koobsatay maca ikhtisaarin iyadoo lala qabo inay tahay mudakiro kooban iyadoo markaa mukhtasaro ah ikhtisaarkaasoo hayr almukhilli aan ahayn mid markaasi wax ka dhiman yihiin ama ikhtisaarkaasoo hayr almukhilli mid wax dhimaya aan ahayn yacni muraadkii iyo ujeeddadii aan wax dhimayn yaan wax ka tegaynin wa duuna tawiil ikhtisaarkaasoo wa duuna tawiili tawiil yacni sokodii ah bimacnaa aan aad loo dheerayn tatwiilkii almumilli ee wax daalinayey bimacnaa culimmadu waxay leeyihiin kitaabkani wuxuu koobsaday yacnii intii muhiimka ahayd oo fannigan loo baahnaa waxba kama tegin dayib waxay kaloo yidhaahdeen kitaabku waa kitaab mukhtasara weeye kitaab mukhtasara weeyaan wuxuuna u dhaxeeyaa ikhtisaarkaasi bayna alikhlaali waaltatwiil ikhlaal bimacnaa ma ahan kitaab aad loo koobay waxyaala loo baahnaa in la sheego aan sheegin maahan intii loo baahnaa wuu sheegay mutawalna maahanoo mid xadka dhaafsiisanoo yani markaasi tafaasiil fara badan ay la socdaanna maahan yani intii la doonayey ayuu kitaabku koobsaday bayna alikhlaal watawiil wa samaynaaha waxaan ku magacownay mudakiradan yani damaairtaas waxay unoqonayaan mudakiradii bay u noqonayaan wa samaynaaha waxaan ku magacownay min ayab alminax fii cilmi lmustalax min atyab alminax deeqo kuwii ugu wanaagsanaa deeqahaasoo ku saabsan fii cilmi lmusalax cilmiga cilmi musalaxa la yidhaahdo minxadu alminax waa jamcu minxa waa jamcu minxa weye minaxu minxaduna waa shayga qofka la siiyo weeyaan minxa diraasiya ayaa la minxa diraasiya yani waa deeq waxbarasho weeye marka minaxu waa jamcu minxa minxaduna waxa qofka la siiyo weeyaan bilaa muqaabil ayadoo marka waxba aan laga qaadanin shayga la siiyo ayaa markaa la yidhaahdaa neefka xoolahoo lasa siiyo si qof markaa uu u soo maalo maniixa la yidhaahdaa maniixa ayib wallaha subxaanahu nas'al wallaha subxaanah alla keligii subxaanahu nasahnaaye ayaa nas'alu weydiisanaynaa an yanfaca inuu ku anfaco biha mudakiradan tulaaba alcilmi cilmiga kuwa dalbay bimacnaa ardayda inuu ku anfaco ayaan ilahay weydiisanaynaa keligiis fa innahu maxaa yeelay alleh calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun alla waa awoodaa wax kasta alla waa awoodaa wa bilijaabati wa jadiirun alla wuu mudan yahay bilijaabati man dacaah ciddii barida inuu ajiibana alla waa mudan yahay aman yujiibu lmudara ida dacaah waida sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwat addaaci ida dacaan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum marka wa bilijaabati jadiir yacni alla wuu mudan yahay inuu ajiibo ciddii markaa barida oo wax weydiisata almu'alifaat yacni labada sheekh ayaa markaasi qoray hadalkan oo iska leh muqadamatun fii taariikhi cilmi lmusطalax wa nash'atihi ay haadihi muqadima tani waa muqadimo ama muqadama muqadimatun iyo muqadama labadu bannaan muqadamatun waa mid la soo hormariyey weeye oo kitaabkii intaan la gaarin maqsuudkiisi baa laga soo hormariyey wey muqadama waa is muqadimana waa mid wax hormarinaysa weeye tuqadimu saaxibaha ciddii baratay hormarinaysaayo waxay ka hormarinaysaa yani liaqraanihi kuwa asaga la midka ah ayib marka waa muqadimo ku saabsan fii taariikhi cilmi lmusalax cilmiga cilmimustalaxa la yidhaahdo taariikhdiisa muqadimo ku saabsan weeye iyo wanashatihi nash'atihi cilmiga nash'adiisa nash'aduna waa bilowgii iyo koritaankii cilmigani uu koray ayaa marka nash'ada loo jeedaa nasha'a asabiy marka laleeyahy leeyahy waxaa weeyaan idaa shabba wanama markuu kobco oo koro weeyaan wayansha'u naashi'u alfityaani mina calaa maa kaana cawadahu abuuhu yani ninkii wuxuu yidhi wayansha'u naashi'u alfityaani yacni kuwa koraya waxay ku korayaan calaa maa kaana cawadahu abuuhu aabbihii wuxuu oga caada dhigay marka nashadu waxaa weeyaan bilowgii iyo koritaankii cilmigan iyo maraaxishii uu soo maray ayuu markaa ka warramaya kaanat alculuum alislaamiya qad duwinat waxay ahayd culuumta islaamku qad duwinat mid la dawinay macnaa la qoray wa duwina macaha qoraalkaa la qoray culuumta islaamka waxaa lala qoray cilmu musalax alxadiid cilmiga magacaas leh iyo wa usuuluhu iyo markaa cilmigan qawaacidiisa aslu shay wa asaasuhu waxaa loo jeedaa qawaaciddiisii baa loo jeedaa iyo tiirarkiisii ayib marka waxyaalahi la qore waxaa ka mid aha cilmu musalax alxadiid baa ka mid ahaa iyo cilmigaasi qawaaciddiisa ilaa ana dalika tadwiina tadwiinkaas iyo qoraalkaasi culuumta la qorayey cilmiga musalaxa la qorayey ila ana dalika tadwiina qoraalkaas cilmiga musala xadiidka la qorayey kaana wuxuu ahaa fii anwaacin mufaraqa noocyo kala tagsan buu ahaa noocyo kala tagsan ayuu ahaa ayib noocyadaasoo ee ku kala tagsan fii guduuni kutubi alcilmi kutubta cilmiga dhexdooda ku kala tagsan noocyo lagu kala geeyey kutubta cilmiga dhexdooda guduunku waa shayga dhexdiisa weeyaan wadalika risaala kutubtaasi lagu kala geeyey oo lagu sheegay waxyaala ka mida cilmigan waxaa ka mid ah karisaala kitaabka loo yaqaano alrisaala iyo wlum waa laba kitaab kilaahumaa lilimaam ashaafici raximahum allahu tacala labada kitaabba waxaa leh imaam shaafici wa muqadimat saxiixi muslim kitaabka saxiix muslimka muqadimadiisa wa aakhir jaamic tirmidi iyo kitaabka jaamic tirmidi la yidhaha akhirkiisa yani sheekh wuxuu labada sheekh waxay inoo sheegayaan raximahumullah cilmigan mustalaxa markii ugu horreysay oo la qoray muusan ahayn taaliif madax bannaan oo hal kitaab laisugu geeyey waxaa lagu sheegay wax ka mid a ah fannigan ama culuumta yani markaa cilm mustalax kutub yani markaasi kala duwan ayaa markaa yani lagu dhex sheegay kutubta lagu dhex sheegay waxaa ka mid a ah kitaabu risaala kitaabka alrisaala wuxuu ku saabsan yahay cilmiga usuulka waana kitaabka ugu horreeyey oo cilmi usuul laga qoro lidalika wuxuu yidhi yani saaxib almaraaqi awalu eh, man allafahu fi lkutubi maxamed ibnu shaafici almualibi yani cidda ugu horraysay oo cilmiga usuulka yani markaasi wax ka qora wuxuu ahaa maxamed ibnu shaafici almualibi kitaabkii uu qorayna wuxuu ahaa loo yaqaan alrisaala risaano waxaa risaalo loogu bixiyey waxaa ka codsaday sheekhii la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu mahdi baa ka codsaday inuu markaasi cilmigan usuulka wax ka mida u soo qoro markaasuu intuu qoray buu u diray saasaa marka risaalo loogu bixiyey risaalada waa warqadda markaasi ayaa risaalo la yidhaahdaa marka sheekhaasuu u diray culimmaduna waxay dhahan laba goor buu qoray oo tii hore marka hore uu qoray waa la waayey dib buu markaa sheekhu u qoray tii hore markuu qorayay wuxuu joogay bay culimmadu yidhahdeen baqhdaad buu joogay laakiin middan dambe isagoo masar jooga ayuu qoray marka laba risaalo ayay markaa noqoneen tii hore markaasi lama helin ta dambe weeye ayb kitaabka umka yani fii bacdi abacaad yani way la socotaayoo xagga horey kaga daabacan tahay dabacaadka qaarkoodna waa laga fasliyey oo kitaab gooni iyadoo ah ayay markaasi si gooniya u daabacan tahay marka labaduba way jiraan iyadoo gaar u daabacan iyo iyadoo markaas kitaabka umkaa ku daabacan oo muqadimo u ah marka risaaladuna waxaa loo qoray cilmiga usuulka ayay ku saabsan tahay ayb marka masaa'il ka mid a ah cilmigan mustalaxa ayaa lagu dhex sheegay kitaabka risaalada kitaabka umkana wax ka mida waa lagu sheegay kadaalika kitaabkan saxiix muslimka oo macruufka ah muqadimadiisa wax ka mid a cilmi musalax ayaa lagu sheegay kitaabka jaamic atirmidi la yidhaahdo uu leeyahay alimaam abu ciisa maxamed ibnu ciisa atirmidi yani aakhirkiisana waa lagu sheegay kitaab alcilal asagiir baa la yidhahda alcilal asagiir ayaa la yidhaahdaa kitaabkaas wey kitabka sheekh marka inoo sheegayo waxaana sharxay ibnu rajab alxambali sharxulcilal buu macruuf ku yahay sharxulcilal haddaa aragto waa kitaabkaas weeyaan falamaa kaanat ilmi'atu araabica markii la soo gaaray boqolkii afaraad bimacnaa afartii boqoloo hijriga markii la soo gaaray wakhtigaas falamaa kaanat ilmi'atu araabica min alhijra yacnii boqolkii afaraadoo hijrada markii la soo gaaray waa qarniga afaraade wa fiiha nadajat alculuumu qarniga afaraad bay culumtii bislaatay waalfunuun wastaqara lisilaaxu isilaaxiina uu sugnaaday isilaaxan yacnii waa eray bixinta funuunta loo eray bixinayo markay sugnaatay afrada alqaadi waa khabarkii kaanada weeye afrada alqaadi wuxuu yani markaasi gaar yeelay alqaadi abu muxamed alxasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khallaad arama hurmusi almutawafaa caam min alhijra wuxuu gaar yeelay fanna almusalax cilmiga musalaxa wuxuu ku gaar yeelay bita'liifi allifaad yani si gaar ah oo madax bannaan buu u qoray fii xaalatin bidaa'iya xaalad bilow ah ayib fii kitaabihi almuxadi alfaasil kitaabka uu qoran waxaa weeyaan kitaabka loo yaqaano almuxadi alfaasil bayna alraawi waalwaaci kitaabkaasuu qoray araawi wuxuu ujeedaa bimacnaa aaalib buu ujeedaa wlwaacina wuxuu ujeeda bimacnaa alcaalim buu ujeedaa almuxadit alfaasil bayna alraawi waalwaaciyi kitaabkaas ayuu qoray marka tasniif mustaqil ah ama ta'liif mustaqil ah ninka ugu horreeyey oo cilmiga musalaxa ka sameeyey wuxuu noqonayaa sheekhaas alxasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khallaad arraama hurmusi raama waa yani magaalooyinka ahwaaz bay ka mid tahay oo hurmus waa nimankii boqorradii markaasi ama nimankii madaxda oo farisiyiinta nin ka mid ah ayaa hurmus la odhan jiray marka raamna waxay odhanayaan luqa alfarisiya bimacnaa muraad wa maqsad weeyaan marka waa kelima murakaba macnuu wuxuu noqonayaa raama hurmusi ninkii yani hurmus la odhan jiray maqsadkiisii iyo muraadkiisii yacni waa nisbo loo nisbaynayo waa makaan loo nisbaynayo ninkaasi hurmus la yidhaahdo weeyaan sheekhu marka beledkaasaa loo nisbaynayaa waa beled rama hurmusi waa beled markaasi ka mid ah bilaad faris ayib uma tawasaca fiihi alculamaau intaa kadib waxaa ku tawasucay culimmadii fajaءa waxaa yimid abu cabdilaahi alxaakim annaysaabuuri almutawafaa sana min alhijra waxaa yimid sheekhaas abu cabdilaahi la yidhaahdo magaciisu waa maxamed ibnu cabdilaahi ibnu nucaym adabbi maxamed ibnu cabdilaahi ibnu nucaym adabbi almacruuf bibni lbayic caan ku yahay ibnu lbayic kunyadiisu yani markaasi waa abu cabdillaahi alxaakimna waa laqab alxaakim waa laqab annaysaabuuri naysaabuur baa markaa loo nisbaynaya waa balad wuxuuna dhintay sheekhaasi afar boqol iyo shantii hijriga ayuu dhintay fa fiihi fiihi ay fii fanni lmusalax cilmiga musalaxa wuxuu ka qoray sheekhaasi kitaaban samaahu macrifat culuumi alxadiid kitaab magacaas leh macrifatu culuumi alxadiid ayuu ka qoray laakinahu lam yuhadib ma tahdiibin tahdiibka waxaa la yidhahdaa altasfiyatu waaltalkhiis waaltakhliis altasfiyatu waaltakhliis baa la yidhaahdaa tahdiibku bimacnaa muusan kala hufin weeyaan laakinahu lam yuhadib muusan kala hufin oo markaasi bacd mawaadic waxaa ku sugan tadaakhul meelaha qaarkoodna waa ku dheeraanaya walam yastawcib yani manayani mana koobin masaa'ishii cilmiganna ma uusan koobin oo dhammaan yani markaa muusan wada sheegin uma jaa'a waxaa yimid gadaashiisa kadib waxaa yimid abu nucaym axmed ibnu cabdillaahi alasbihaani almutawafaa sana min alhijra sheekhaas ayaa yimi facamila calaa kitaabi alxaakim kitaabkii xaakim oo ahaa macrifatu culuum alxadiid wuxuu ku sameeyey mustakhrajan mustakhraj mustakhrajkuna waxaa weeyaan in yani kitaab cid kale ay qortay inuu yani uu ku wariyo bilasaniid kitaabka eh, alxaakim wuxuu ku warinayaa xaakim eh, bisanad masaaisha uu sheegayo bilasaniid buu ku warinaya marka abu nucaymna mustakhrajka uu ku sameeyey isaguna bilasaniid buu ku warinayaa laakiin sanadkii dariiqii uu maray xaakim ma maraye dariiq kaluu marayaa markaasaa wuxuu kula kulmayaa xaakim sheekhiisiibuu kula kulmayaa ama shaykhu shaykhihi buu kula kulmayaa yani culimmadu waynoo keeni doonaan mustakhrajaadka kutubta la yidhaahdo waynoo keeni doonaan marka mustakhrajku waa noocaas weeyaan kitaab cid kaa ah horraysa ee qortay baad sanad ku warinaysaa hebel baa ii sheegay hebel baa sheegay hebel baa ii sheegay saaad u waddo kitaabkii yani markaa aad ku samaynaysa mustakhrajka waxaad kula kulmaysaa ninka iska leh sheekhiisi aad kula kulmaysaa adoo dhinac kale ka yimid ama sheekha sheekhiisaad kula kulmaysaa kaasaa marka waxaa loo yaqaanaa mustakraj kaasaa la yidhaahdaa fa calaa kitaab alxaakim mustakhrajan mustakhraj buu ku sameeyey wa abqaa ashyaaan lilmutacaqiq ashyaana wuxuu oga tegey lilmutacaqibi ninka markaasi ka daba tegaya waxay ku fasireen culimmadu wa abqaa ashyaaan lilmutacaqib ay faatahu ashyaaun lam yadkurhaa waxyaalu usan sheegin baa jira yani markaasi abu nucaym faatathu ashyaau lam yadkurhaa fii kitaabihi yatacaqabu biha wayastadriku calayhi man yuriidu listiycaaba ashyaa buu ka tegey e, ashyaadaas uu ka tegey yani markaasi waxaa ka dabageynaya cidda doonaysa inay markaa funuunta cilmigan ama masaa'isha cilmigana inay koobto ayaa ka dabageynaysa oo waxay odhanaysaa yani abu nucaym kitaabkiisa mustakhrajka masalada noocaasa muusan sheegin kaasaa marka ka dabageynaya masaladaa muusan sheegin wuu ka dabageynaya marka saasuu u jeedaa wa abqaa ashyaaan lilmutacaqib uma jaaa alkhaiibu intaa kadib waxaa yimid alkhaiib abu bakar axmed ibnu cali ibnu haabit albaqhdaadi almutawafa sanad min alhijra sheekhaas oo xilligaa dhintay ayaa yimid fa sannafa wuxuu qoray fii qawaaniini riwaaya ay fii usuuli ariwaaya wa qawaacidi alriwaaya riwaayada iyo warinta wax la warinayo qawaaniinteeda qawaaniinna waxaa loo jeeda macna usuul walqawaacid baa loo jeedaa qaanuunu shay waa qaacidatuhu wa asluh ayib marka riwaayada iyo warinta qawaaciddeedii wax ku saabsan buu markaasi qoray wuxuuna ka qoray kitaaban samaahu alkifaaya alkifaaya fii macrifati usuuli cilmi riwaaya ayaa la yidhaahdaa alkifaaya fii macrifati usuul cilmi riwaaya kitaabkaas ayuu markaa qoray wa fii aadaabiha ay aadaabi riwaaya riwaayada aadaabteedana wuxuu ka wariyey kitaaban samaahu aljaamic liaadaabi alshaykhi wasaamic ama aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaab asaamic saasuu macruuf ku yahay aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic kitaabkaas ayuu markaa ka qoray fii aadaabi ariwaaya fii aadaabi ashaykh liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic wa kutuban mufrad ah wuxuu kaloo qoray kutub mufrad ah bimacnaa uu ka qoray nooc mucayan oo anwaacda culumulxadiidka ah wa kutuban ay waalafa kutuban mufrada kutub mufradana wuu qoray bimacnaa gaargaar ah fii akari funuuni alxadii ay fii akari anwaaci alxadiid noocyada xadiidka badankeedana mid kasta wuxuu ka qoray kitaab muayan ah kitaab mucayan ayuu ka qoray ayib waasbaxa wuxuu noqday kullu man jaaa bacda alkhatiib cid kastaoo timaada khatiibu albaqhdaadi gadaashiisa ciyaalan calaa kutubihi kuwa u baahan kutubtiisa kama qaala alxaafidu abubakar ibn nuqta sida marka uu sheegayba alxaafid abubakar ibn nuqta yacni sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacala labada sheekh waxay inoo sheegayaan labada kitaab buu qoray khatiibu albaqhdaadi funuunta cilmiga musطalaxana badankeeda mid kasta wuxuu ka qoray kitaab gaar u ah culimmadii ka dambaysay marka waxay noqdeen kuwo ciyaal u ah kutubtiisa ciyaal macnaa fuqaraa baa loo jeedaa xadiis baa lagu soo wariyey alkhalqu kulluhum ciyaalullaah fa axabuhum ila allaahi anfacuhum liciyaalih waxaa soo warinaya bazaar min xadiidi anas sanad ahaan ma asixin waa daciifun jiddan laakiin ciyaalun bimacnaa fuqaraa baa loo jeedaa alkhalqu kulluhum ciyaalulah bimacnaa fuqaraa'un ila allah allay u baahan yihiin marka maadaama kutubtiisa ay u baahan yihiin saasaa marka ciyaal loogu sheegayaa culimmadaas marka ka dambaysay kutubtiisii ayay markaasi ka faa'iidaysteen hadalkaasna waxaa sheegay abubakar bn nuqta oo hadalkiisu wuxuu ahaa abubakar bn nuqta laa shubhata cinda kulli labiibin ana almuta'akhiriina min asxaabi alxadiii ciyaalu cala abi bakr alkhaiib hadalka yani ibnu nuqta uu yidhi oo hadalkaas weeye waxaan shubha ku sugnayn qof kastooo caqli u saaxiib ah agtiisa ah, muta'akhiriinta oo min asxaabi alxadiid ah inay yihiin kuwa u baahan khaiib albaqdaadi inay u baahan yihiin ibnu nuqtana waxaa la maxamed ibn cabdilhani ayaa magaciisa la yidhaahdaa maxamed ibn cabdilhani ayaa magaciisa la yidhaahdaa marka khatiib albaqhdaadi yani cilmigan aad buu markaasi waxooga qoray kutub yani fara badan buu leeyahay kutubta uu qoro waaweyn waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo taarikhu baqhdaad taarikhu baqhdaad oo ah yani awsacu kitaabin litaraajim almuxadisiin culamaau alxadiid kitaab yani u tarjameeyey waa kitaabka ugu weyn weeya taariikhu baqhdaad baa la yidhaahdaa marka kutubtiisu waa fara badan yihiin cilmigan xadiidkana yani kutub fara badan buu ka qoray uma jaaa waxaa yimid alqaadi ciyaad ayaa yimid ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad alyaxsubi ayaa yimid almutawafa sana waxaa inoo qoran baa inoo qoran laakiin saxdu waxaa weeyaan an boqol afariyo afartan weeye an boqol afariyo afartan weeye sidaas saxda ah uma jaaa alqaadi baa yimid ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad alyaxsubi oo markaa dhintay an boqol afariyo afartankii hijiriga fa jamaca fii dalik arrinkaasoo marka cilmi xadiidka ah wuxuu ka qoray kitaaban samaahu alilmaac fii dabdi alriwaayati wa taqyiid samaac alilmaac magaca saxda waxaa weeye alilmaac ilaa macrifati usuuli alriwaayati wa taqyiid asamaac hadalka yacni ciwaanka ama macnaha ee kitaabka magaciisa saxda waxaa weeyaan alilmaac ilaa macrifati usuuli alriwaayati wa taqyiid asamaac magacaas weeyaan marka kitaabkaas ayuu sheekhaasna ka qoray oo markaa ku saabsan yani cilmiga yani sida laga fahmayaba ciwaankiisa yani wuxuu ku saabsanya usuul riwaaya riwaayada yani usuusheeda wa taqyiid samaac uma jaaa uma abu xafsin cumar almayaaniji almutawafa sana faalafa juz'an asmaahu maa laa yasacu almuxadita jahlhu halkaa inoo joogo insha allah